inuu ogtiya inay isku xun yihiin baa dhici karta waxaa laga yaabaaba mardaba iyo laqdaba in loogu wareejinayo hebel hasiibu isna muddaha warwareejiyey in laleeyahay waxaa dhici karta in lagaga dhuumanayaba waxaa dhici karta hebelko hebel wax inuusan ahaynoo nin lagu rafaadayba isaguu yahay waxaa dhici karta soxoba haysan muxuu ku siin faaqid ushay laa yuctihi sooma nin xun haysan adigo muxuu ku siin laba qaawil isma qaado inay noqdaan baa dhici karta saa darteed qofkani waa inuu qofka lagu wareejiyey ku qancaa oo ogolaadaa inuu xaqiisii ninkaa u doonto hadduu yihahdo ani ma yeerayo ninkaa uma doonanayo sababtay dooniba halahaatee laguma qasbi karo weli xaqii kaama wareeginoo adigu unbaa sharcan laguu leeyahay saddex wa kownulxaqi xaqa la wareejinaya inuu yahay mustaqiran fi dimmati dushaada mid ku sugnaaday waa inuu yahay nin lagugu leeyahay waa inuu yahay waxaad igu yeelan doonto hebel baan kugu wareejiyey asixi mayso adiga damaanadaada reerihii meel biil ka qaata waad dhihi kartaa laakiin islaanta biilka aad igu lahayd hebel baad ku leedahay hadda laga bilaabo taasna ma asaxayso iyadoo aday kugu leedahay wixii horeed igu lahayd ee aanan ku siinin hebel baan ku leeyahay ka qaada la geray laakiin sanadkan soo socdee bilowday ama inta sanadka ka dhiman waxalaalay waxaad biil lahaydin hebel baan ku leeyahay ka qaaday hebel baad ku leedahay xawaalad maaha hataa hadday aqbasho wareejin maaha oo hadda kama dalban karto xaqii maalinba inteedii marka la gaaro ee deynteedii ay yeelato bay tegi kartaa waraa sanad kaleo dhan adaan laygu soo kaawareejiye halkaa idhigoo ii jimlee ma jirto waayo yiri mayna yeelanin mustaqirba maa xaqeedu waاtifaaqu maa fii dimati اlmuxiili wاlmuxaali calayh inay iswaafaqaan weeye maa fii dimati اlmuxiili daymaysnaha wax wareejinaya waxa lagu leeyahay iyo wlmuxaali calayhi ka lagu wareejinayo ninkan aad wareejinayso wixii uu kugu lahaa iyo ninkanaad ku wareejinayso waxaad ku leedahay waa inay isku mid yihiin fi waannawci iyo walxuluuli watarjiili intaa inay isaga mid yihiin wey ninkan xoolaad ku lahayd adna ninkanaa xoola kugu leh nin lacag kugu lahaa nimaad dhul ku leedahay kuma wareejin kartid nimaad dhar ku leedahayna kuma wareejin kartid nin dhar kugu lahaana nimaad lacag ku leedahay kuma wareejin kartid waayo halkaa khusuumo iyo muran baa ka bilaaban ninkan kun doolar buu kugu lahaa ninkanoo dhar kulahayd lahayd buu dhihi qaado dharkii misaan kuu qiimayn intaasaan kuu qiimeyne u qaado iyo u qaadan maayo muran iyo qaylaa halkaa ka bilaaban waa la isqabqabsan iyo rabshadii taasaa laga cararayaa adugu qiimeyn hadday tahay ka soo qaado ninkana markaa qiimeyntii kula heshiid labada la isugu wareejinayaay hadday baabu sarfi gashana axkaamtii sarifka aad iyo ribadii waxyaaba badan oo axkaama ka dhalan waa inay isleeyihiin deyntaadi ulahayd nooca ay tahay waa inay noqoto taad ku leedahay sidoo kale walxuluuli waltaajiil deyntu waktigeedii in la gaaray iyo haddaan la gaarin muddada la gaari doono waa inay isaga mid noqdaan ninka deyntiisa hadduu kugu lahaa nin dayntaad ku leedahay laba bilood waktigaad ku ballanteen ka dhiman tahay kuma wareejin kartid waayo ninkan hadduu rabaa ninkaana hadda xaq looguma laha laga dalbado haddii u tagoo ninkii yidhaahda dayntiisii laba bilood kadib soo noquu dhihi isaga waa inuu soo noqdo wareegeysi bay noqon tajiil iyo xuluul xuluul xilligeedii in la gaaray iyo tajiil inay muddo leedahay waa inay iswaafaqaan haddii daynta aad wareejinaysa hadda lagaa rabo kaad ku wareejinaysa midaa hadda ka rabto waa inuu noqdo haddii deynta aad wareejinaysa lagu leeya oo wakti u dhiman yahay kaad ku wareejinaysana waa in waktigaa wakti lamida u dhiman yahay si aan waktigii la ysugu maandhaafinoon muran dambe u imanin intaa haddii la helo watabra'u bihaa xawaalada waxaa ku beri noqota dimatulmuxiili ninkii wax wareejiyey qoortiisu way beri noqona fartaa haddii la helo deyn laguma laha laakiin bishar dayn laguma lahadani muطlaqan haakadaa ma aha laakiin bisharطi xaqii ninkii in la siiyo wey haddii ninkii aada wareejiso ninkiina xaqiisii ka soo waayo nin baad ku wareejisay ninkii waxbuu shalay haystay waxbaa ku dhacay tuugiya khasaare iyo musiibaa ku dhacday xoolihiiba way dhaafeen ninkan xoolihiisa xaggay aadayaan adiguu kugu soo noqon wuxuu ninkaad ii dirtay waxbaba ma haysta uu isiiyo aniga mucsir aadi maaye adaa waxaydi kaa aqaanaa halkaa idhig xaq buu leeyahy wuuba haystaayo wuu ka waayey waradna dhaaf buu yihi wuu warwareejiyey nin mardabe iyo laqdabe iyo allaalaah badan buu ku noqday wuxuu xaq u leeyahay intuu soo noqdo inuu ku yihahdo niyo xaqaygiisii ninkaa shalay ku wareejisay oo maanta beri dhowr jeer intuu ballamiyey ilaa ninka fiisana way u soo baxaysaa tigirna waa u go-an yahay maalinkii dambuun buu waayey waraway ninkii ninkii ah wuxuu sii tahriibayey meelaha mexika iyo baraasiil buu ka dagayo maraykanba ninkii galay baa layidhi ama waa tahriibayoo waa dhoofay ninkii ninkiiba waxaa laleeyahay xaqaagii waa dhumay maya adunbuu faraqa ku qabsanoo kugu soo noqon ninkan waxaa arintan loo sameeyey dimadaada in la fududeeyo oo laba qof intii dayn lagu yeelan lahaa hal midun lagu yeesho laakiin ujeedadu ma ahayn ninkan xaqiisa inuu lumo hadday timaada ninkaa xaqiisii bisababi min alasbaabi inuu ka waayo waaba geeriyoodayba ninkii ninkaa shalay ku wareejisay ka waaba dhintay waa xanuunsaday shil buu galay geeri kaasi u timid ninkii waa dhintay xooleyna dad dhaxalaa la wareegay hore maxaad ahayd baa la yidhi adunbu kugu soo noqono wuudh wa alkayga aydhig ninkii xaqiisa inuu luma maaha anugu waan ku wareejiyey haddii saa la ogolaado waxay dhaheen mu'aamarad iyo musuq maasuq baa dhici ninkii nin buu ku wareejin wari kugu soo wareejini iska diid baa dhici ama nin isaguba u ka caal waayey oo xaqiisii ka soo saari waayey baadad intuu xoola ka qaatou qoorta u gelino markaas ka tegi mani maxay rabta waan ku wareejiye waad aqbashae sharcan marka la yihahda haddii laga waayo ninkii socon maysa xataa aduu kugu soo noqon aslun ay fi damaani damaanada iyo waxaa isku dhow fasalka ka dambeeya alkafaala la yidhaahdo labadooduna waxay ka mid yihiin cuquudda iyo waxyaabaha dadka isweydaarsiga dhex mara waa laba qaybood waxaa la yihahdaa cuquudu mucaawadatin iyo cuquudu irfaaqin cuquudu irfaaqin waxaa la yidhaahdaa wax ixsaan iyo samafal la isugu sameeyo mucaawadadana wax la kala iibsanayo ama la isweydaarsanayo qof walba dantiisa iyo maslaxadiisa ka dhex eeganaya weeye iyadoon diidayni inaad qofka ixsaan ugu darto caqdiga damaanta iyo kafaaladu isku mid weeye laakiin ereygay u kala duween laba meeloodoo wax isku midihi galo waa qof damiin noqonaya oo waxaan wixii ka yimaada isagu damiin ka noqonaya haddaba haddii aada maal damiinanaysana fuqahadu damaan bay shaaficiyadu u bixiyeen haddii aad qof soo damiinanayso qof xirnaa ama xuquuq lagu leeyahayna kafaaray u bixiyeen waxaa la damiinanaya hadduu dad yahayna xuquuq lagu leeyahay dad buu u xirnaa anaa damiin ka ah ee damaanad baad ku soo daynaysaa oo hadhow ninkii anaa la iga yaqaanaa ay tahayna waa fasalka soo socdao baabulkafaara la yidhaahdaa kanna waa baabu damaan oo xoolaad damiin ka noqonaysaa iyo maal bay ku tacalluqdaa labadaba isu geeyo waxbaad damiinanaysaa waxayna ugu kala duween magaca waxay yidhaahdeen waxaanu ugu kala duwaynaa laba meelood uga kala dhigaynaa maalka maal baadgudi damiinnimada laakiin kafaalada aadamaha la kafaalo qaaday si kalunbaad u dambaabiyo waa lagu ganaaxiye isagii booskiisii geli mayse nin qisaas lagu lahaayoo too damiinatay baa baxsaday waa la waayey adi ma lagu qisaasi booskii waxay dhahdeen maya saa darteed baan magaca ugu yarha kala duwaynaa calaa kulli xaal labadan caqdi waxay wadaagaan cuquud lirfaaqi walixsaani weeye ciwad iyo wax ku qaadasho ma galaan waan ku damiinane wax isii ma gasho wax kasta oo cala saxiixi damaanad lagu qaatayna xaaraan wey maalin dhaweyta waxaa isoo martay aan saa u leeyahay ninbaa wuxuu isoo weydiiyey damiinnimo inuu baasanta islacag a ah loogu ogolaaday wuxuu igala soo hadlayay magaalada kismaayo wuxuu yihi niman meel degan baa dukaamo inay wax ka qaataan raba lamana yaqaano anigaan ragga qaar isnaqaanaa meel dukaane waxay yidhaahdeen raashin aan ka qaadanno raashinkii damiin naga noqo wax kastoon qaadannabana boqol kiiba shan iyo toban faa'iidaan kuu saaraynaa ma bannaan yahay waxaa idhi maya haddaad ku qaadanayso damiin baan ka ahay damaanadu damaano eh, caqdu irfaaqin wey ixsaan weeye ixsaankana xoola laguma qaato saa darteed dhammaanta waxaad ku qaadataa xaraam weeye masaladan mar labaad ba idin soo geli magaalada aada u taallaa iyadoo weji kale ah bunuugtan ama islaami ha noqdaan ama yaanay noqonine markii ganacsiga elsiyada iyo dibadu wax laga soo dejinaya aada furanaysaan waxay bixiyaan wax damaanado la yidhaha bank garanti bank garantiga lacagta ay ku qaataani waa laba qaybood waxna waa waraaqahay qoreen kharashka kaga baxay ee runtaa way qaadan karaan oo waraaqdii iyo khadkii lagu daabacay de sadaqa maaha iska bixi intaa waxa ka badan ee bangiyadu basantajka ay qaataan ee garanti ban garanti u qaataan oo dhan caqdu damaan irfaaq xoola lagu qaato xaaraana wey walidaalika bunuugta islaamigaa looma ogola way kuu samayn karaan kharashkii baxay telefoonkii la diray fakiskii la diray warqadii la daabacay tagsigii meel loo raacay warqadii boosto lagu diray kharashkeedii way kaa qaadi karaan oo kharashku galay weeye cumuumanna xataa dayn qofkii ku siinaya deynti inaad soo doonato kharashka ku baxa inaad celiso kharashka ku baxa alaabtan bakhaarka lagaaga soo daldalaya deynta xamaaliga daldalaya iska bix hadduu ku yihahdo way banaantah waayo xoolihiinaan daynna ku siiyo lacag kalena kugu daro wax meesha anu waan samayn karaa laakiin layguma laha ceeb xaaraanna ma aha inaan ku ihahda gaari baa ku soo qaaday kharashkiisa iska bixi xamaaliga soo saarayana kharashkooda iska bixi shidaalkana iska bixi kana iska bixi taan bay lamid tahay anaa ku damiinan oo ixsaan kuu samayn laakiin kharash baa baxaya oo waraaqo la qoray iyo wax lamid ah combyuutarkii lagu shaqeeyey korontada isticmaalay wixii oo dhan kharashkii intaasuu noqonayaa iska bixi waa laogolyahay intaas waan ka faa'iideynaa oo damaanadii baan baan garanti ku qaadanaynaa lacag ku qaadanaynaana ma banaano xaaraan weeye sababtoo ah cuquudu irfaaqan iyo ixsaanka xoola in lagu qaato xaaraan wey xabsiga anaa damciin kaa noqon laba saddex beri gurigaaga iska soo joog ama bil soo joog kadib iskeen maxaad isiin xaaraan wey maxaad isiinta mid ninkanaa wax siin u baahan hadday daruura noqoto waraaqaa la qorayaa gaari baan kuu soo dirayaa ninbaa saao noqonaya kharashaadkaa kugu baxay iska bixi waa la gartay laakiin anugu aan ku damiintee maxaad isiin waxaasaan ku siin xaaraan wey caqdu irfaaqin laguma qaatici wad damaantu taa laga hadlayo wey marka baan garanti lacagtaad ku bixisa adiguna aan kharashkii ficligaaha bihayn heshiiskaad ku gashay heshiis baaila wey lacagtaad ku bixisayna nin xaaraan bixiyey baa tahay caqdi xaaraana galay qadiyaddaa iska ilaaliya baabu daruuraad haddaad gashana de daruuro sideedaba baabulxaaraan bay gashaa sooma haddaad tiraada sheekhow daruurana waxaad qirtay horta xaaraan inay taa ogolow markaa kadib daruuro ma jirtaa banaynaysa mise ma jirta hala qiimeeyo laakiin haddayba mubax tahay baabu daruura loo baahdeenba baabu daruura waxaa loo baahdaa markay xaraam noqoto markay xaraamtaa noqoto daruuro makuu tahay qof walbaba qadiyadiisa iyo qadaayaadka mushaabiha istiftaa iyo xukun sharciga in la qiimeeyo daruuriya daruuraan bay u baahan tahay wayasixu waxaa asaxaya damaanu duyuuni deymihii in la damaanad qaado almustaqirati sugnaatay fi dimati qofka dushiisa ku sugnaatay iyo qoortiisa waase idaa culima hadii loo yahay qadruhaa intay leegta haddaan la ogo majhuul tahayna ma asaxayso waxaan la garanaynin qof ma damaanad qaadi karo liannahu sababun lilkhusuumati hadhow wuxuusan qofkii ka bixi karin baa lagu soo saarayaa majhuul haddii la damaanad qaado hadhow qofku wuxuu damaanad qaaday ma oga inuu awoodo waxaa ka bixitaankiisana ma garanayo waxaanu filanaynin baa iman diidihii isqabqabsi bay sabab u noqon baaba majhuulkii la diidaye tanna baabulmajhuul lama ogola markaad qof dayn ka damiinanayso xoolaha aada damiinanayso iyo dayntaas waa inay dayn lagu leeyahay tahay horta wixii lagu yeelan doono waa majhuul isaganoo lama ogola ninka dukaan buu biil kaga taxan yahay ama meel hurloojuu rabaa inuu seexdo anigaa daninka ah wuxuu cunoo dhan iyo wuxuu sameeyooo dhan lama ogola damaaradaasi sharcan ma asaxdo damaanadaas sharcan ma asaxdo nimankii shirkadaha iyo xawaaladaha iyo lahaa ee wakiiladiiyo dadka damiinka ka samaysanayey baabu damaan waa inay akriyaan markaa damiin samaysanaysaa intaasoo qof waxaa aragnay markii la isqabsaday bay qolo qof ku dhegeen isagaa damiinka ahaa bay yidhaahdeen markii naloo keenay waxaan ihi damaanadan baail waxba kama jiro waayo shuruudii sharciga ay damaanadan ma waafaqsana saa darteed ninkan ma qabsan kartaane ninkii xoolaha idinkala goostay ama xooluhu kaaga maqnaayen orday oo raaca orday oo raaca saas darteed waxaan uga jeedaa baail ma wada aha waxa dhaca laakiin shuruuda barta si hadhow ninkii jid sharciga aad u yeelato ku qabsato laakiin haddaad isku hadlayso si hadhowna jid sharciga yeela weydo meel banaan baad soo istaagi sooma wax kastaoo aqoon la-aan loo sameeya dhibkaasi leeda kow walisaaxibi alxaqi ninkii xaqa iska lahaa haddaba wuxuu xaq wuxuu leeyahay oo u furan muaalabatu man shaaa ninkuu doona inuu ka dalbado weydiisto oo min adaamini ninkii damiintay iyo walmadmuuni canhu kiiba damiintaya ah. markii xoolihii iyo xoolihii inaad u baahato qaadato dayn buu kaa qaatay ninkan daynka uu soo celin anaa damiin ka ah baa tiri u soo celin waayo waktigii baa la gaaray labadiinni ninkuu helaba farqu ku dhigi karaa ama intuu labadiina fiiriyo kuu isleeyahay aleelahay kanaa waxoogay haystooo haddaad jugajugaysa waxaagii aad ka heli isaguu ruruxan karaa waayo kana xaqii buu ka qabaa kana damiin buu ahaa kuu dooruu ka qaadan marka laba mid bay noqotaa inaad ka qaadata kii xaqaba aada ku lahayd de ninkii xaqa lahayo iska bixiya hawshu way dhammaatay ninkii damiinkaha inaad ka qaadatay isna muxuu samay isna kiibuu u damiintay isle isagaa yaqiinay oo isku halayn marka hore u damiintaye isagaa ka qaata xudiisa waase idaa kaana damaanu damaantu hadday tahay calaa maa bayanaa saan soo cadaynayo dayn sugan qadarkeedana la yaqaano ay tahay waidaa qariba daaminu ninkii damiinkaa ah xoolihii hadduu gudo oo bixiyo rajaca wuxuu ku noqonayaa cala almadmuuni canhu ninkuu damiintay waase idaa kaana damaanu hadday damaanadii iyo walqadaau ka bixintiiba biidnihi hadday ahayd hadduu isagu ku yihi idamiino iga bixi ku yihi baad ku noqon kartaa isagoon idamiino ku dhihin baad iska soo boodo anaa damiin ka ah baa tiri hadhowna isagoon iga bixi ku dhihin baad iska bixisay wuxuu halka hadalka macnihiisu ka dhigan yahay taniyo wuxuu markii horena damaanada waa sadaqay ahayd marka dambana xoolahaad bixisay waad ka sadaqaysataaada bilaash uga gudaye hadda aakhare ajiralaha kaa siiyo ajiralaha ku siiyo fuqahada waxay ka soo reebeen shaaficiyadu hal xaaloo kale ay ku dareen hadday maa jaraa bihi lcurfu baabdana waxaa la yihahdaa fiqiga mucaamalaadkiisa la yihaahdo muraacaatu maa jaraa bihi lcurfu wixii curfigu dhaqanku yahay waa in la tixgeliyaa culimmada usuul qawaacida fiqigana hal masaley kusoo ururiyeenoo waxay yidhaahdeen almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan wixii curfiga dhaqanka la yaqaano oo saa laysula wada garanayo wax shardi la kala qortay oo lagu heshiiyebu lamid haddayba curfigu tahay ninkii nin damiinta inaynan ahayn makaa bixiyaa inuu yidhaahdee markii loo yimaado uu xoolihii bixiyo xoolihiina kadib ninkii u doonto hadi inaa idan ma baahnee waad u doonan haddaan curfigaa jirin laakiin xoola aada sadaqaysatay iska dheh walaa yasixu ma asaxayo damaanu lmajhuuli waxaan la garanaynin in la damaano ma asaxayso walaa maa lam yajib dayn aan waajibin welina waxaan la majhuulkiihi qadarkii baan la aqoonin oo shardigaasaa la waayay walaa maa lam yajib waxaan weli waajibin oon xaq lagugu yeelaninna dayn mustaqir a ah ma ahano isagana lama damaani karo damiin lagama noqon karo ilaa darka almabiici hareeritaanka iyo ceebtii ka soo baxda wax la kala iibsaday ma ahane ninbaa xoolo kaa gaday lacagtii baad siisay waxaad tihi warheedha ninkan waxaan day ceebu ku soo baxdo xaggeen u raacay ama xooluu kaa gatay lacagtii xilligaasaan kuu keeni buu yidhi uu kuu keeni waayey ninkii lacagta mudan lahaa ama wixii ceebta ku soo baxda ninkan yaan u raadraacaa u qabsadaa baa darkulmabiici la yidhaahdaa wixii ceeb ahee soo baxda wixii la kala iibsaday ceebtii ka timaada waa waxaan weli dhicin laakiin damaanad buu masaladaasi gashaa sababtoo a ah taa haddaan la ogolaanin mucaamalaadku wax badan baan kala socdeen qofna qof aanu aqoonin wax kama gadan kareen laakiin nimaad taqaano ama nin nimaad usoo raacda leh baad wax ka iibsataa oo wax kala iibsataanoo hadhow haddii lagugu qabsado neef buu kaa gaday lacagtiina wuu kaa qaatay dad socdaa yimid oo yidhi neefkan annagaaba iska leh dhul buu kaa gaday lacagtii buu la tegey ninhoo dhulkan ama berri laygu qabsadaabaa tihi markuu kaa gadayey nin baa ku yidhi anaa mas-uulkaa ah wixii ka yimaada damaanadda way asixi laakiin weli wax yimidoo dhacay maaha taa waxay yidhaahdeen dee ninka xaqiisii inuu lumaha ka dhalanaysa haddii kale ninkiina iska teg oo cerigan ulmabaya qaaba meeluu jiro xoolihiina lagu qabsayo nin baaba laba markhaati keensaday isagu inuu leeyahay oo iridda ka bax baa la yihi ninkii xoolihiisa xaggee u doonayaa si xuquuqda loo ilaaliyo mucaamalada suuquna daruuro baahi ay tahay aan laga maarmi karin oo suuquna u istaagin baa lilxaajati loo ogolaaday soomaynaa dhihin waxyaabaha majhuulka iyo jahalada iyo qarar kugu jiro allaa tadcuwa ilayhi lxaajatu sooma ahayn shardigii unbaa ku daba socda tan jahaalaa ku jirta ma la qabsan doonaa mise lama qabsan doono wixii ceeb ma yeelan doonaa mise ma yeelan doono iyadoo maadaama aan la garanaynin waxaan weli dhicin walaa maa lam yejib ka soo reebo ilaa darka almabiici wixii aad gadatay oo laga daba yimid maahane ama caadi ka daba timid ama dadba kugu qabsadeen tan magaaladay aada uga jirtaa nin baa kaa gadi berri baa lagugu dhegi nin baa nin gaari ka gadi berri baa lagu qabsan nin baa nin alaab ka gadi qolo kalaa berri iman xoola dhaqatadana way dhici jirtayo imisaa nin neef xoolo uu suuqa keensaday nin kale iska lalmiyey bab waa neefka iga lumay tallaayo tallaae ka dhacday marka arrintaasoo kaleeta ninkii lacagta lahaa lacagtiisi inaynan lumin ba la meel raac uu raaco taas waa la ogolyahay waaa saa darteed darkulmabiicna waa la yidhaahdaa shaaficiyadu waxaa kaloo ay u yaqaanaan damaanu lcuhdati kutubta shaaficiyada qaar baad ku arki axdi iyo ballanqaad cuhdada waxaa la yihahdaa waxaan wixii ka yimaada wixii ceebahee ka soo baxa damiin waa laga noqon karaa ninkii damiinka ka ahaana axkaabu damaan baa ku dabaqmiyo ninka waa laga doonayaa akhirkeeduna nooc kafaala ay isu bedeliyo ninkaa qofkaa tasarufkiisa qalad ku sameeyey anigaa damiinka oo kafiil ka ah hadhow soo helitaankiisiiyo soo qabashadiisiiyo keenitaankiisii iyo wixii ka doonitaankiisii baa damiin ka noqoto oo kafaala bay shabahdaa taana waa la ogol yahay waxaan weli waajibin oo dhici kara inaad kafiil ka noqoto halkaasaan ku daynaa subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب wsala allahu wasalama calaa rasuulihi alamiin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi raximah llahu tacaala faslun waalkafaalatu bilbadani jaa'iza idaa kaana cala almakfuuli bihi xaqun liaadamiy fasalkan kafaarada ku saabsan waxaynu xalay soo tilmaanay in wax la damiinanaya uu yahay haddii uu damiinashadu ay maal tahayna in fasalkii hore baabu damaan uu yahay haddii waxa la damiinanayo qof bini aadam oo xaq loo haysta yahayna in kafaalo la yidhaahdo ay kafaala u bixiyeen saa darteed bay jamhuurtu ama culimmadu siday u badan yihiin fuqahadu waxay ku magacaabaan kafaaladu inuu qofi qof damaanad qaado inuu wakhtiga xaqa iyo maxkamadda looga baahan yahay ama muddada loo qabtay markay dhammaata uu keenayo haddaba keenitaanka majlisulxukmiga uu keenayo ama muddo kadib meeshii lagaga wareejiyey uu ku soo celinaya shaksigii damaanadaa uu qaaday ba waxaa la yidhaahdaa kafaala halkan mualifku wuxuu yidhi marka walkafaalatu qof inaad soo damiinato oo tidhaahdaa qofkan xaqa lagu leeyahay anigaa damiinka ah jaa-is bilbadani qof bini aadama jirkiisa inaad keento aada kafaalo qaado jaa-isatun way bannaan tahay min xayu ljumla qof in la damiinto xaq lagu lahaa anigaa mas-uulka ee ha laygu ogaado xilliga xukumka inaan keeno ama xilliga iyo goobta laga raba inaan soo xaadiriyo inuu yidhaahdo min xayu اljumla guud ahaan waa masale ijmaaca ah, inay bannaan tahay culimmada halna tahay dad badan oo culimmada kamidana waxay soo guuriyaan inaan mas'aladaasi wax murana ka taagnayn shaaficiyadu sida ay kafaala ugu yaqaanaan baa kutubtooda qaarkood waxaad ku arkaysaa iyagoo ku magacaabaya damaanu damaanulwejhi qofka wejigiisa inaad damiinato oo anigaa keeni aad tiraahdo waxay yidhahdeen ijmaaca ama itifaaqa fuqahada ee kafaalada iyo qof inaad damiinato isaga lafihiisii inaad keenayso goobtii lagugula ballamay waxay yidhaahdeen waxay u deliishadaan qowluhu tacaalaa qaaluu nafqidu suwaaca almaliki waliman jaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim qaybtan hore waliman jaa bihi ximlu baciirin baabuljacaala inoogu iman doontaa inay daliil u tahay qaybta labaadina wali wa ana bihi zaciimun anaa damiinka ah helitaanka waxa uu helaya anaa damiin u ah damaanadani maal iyo dadba haddii la damaanad qaadayo waxay yidhaahdeen aayaddu way soo gelaysaa waxaa kula yidhahdeen qur-aanku meel kalena waa ku tilmaamayo ilaahay baa wuxuu yidhi salhum ayuhum bidalika zaciim waxaad weydiisaa midka damiinka ka noqonaya arintaas weydii nabigana calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiid abi umaamo oo imaamu axmed iyo kayrkii warinayaan inuu yihi azaciimu kaarimun ninkii wax damiintahay haddii qofkii uu keeni waayo isagaa dandhabaya haddaba damaanada aada guda qofkaad damiinanaysaay laba mid unbaa loo haystaa ma xaq aadamaa loo haystaa mise xaqullaahi baa ninkan loo hayaa waa nin tuuga lagu qabtayoo xaddu sariqa in lagu oogaa la rabaa gacanta la gooyo ama ninkani waa nimankii jidadka goyn jiray ee xaddulxiraabada loo haysto inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu in lagu qaadaa la rabaa ama ninkani zinaa ku sugnaatayoo xaddu zinaa in laga ogaa la rabaa qofka xaqullaahi in lagu leeyahay iyo waxaa loo haysta xaquulaadami inuu yahay labadaa mid wey fuqahada shaaficiyadu waxay ogolaadeen oo keliya idaa kaana haddii uu yahay cala almakfuuli bihi qofkan la damiinanayo xaqun haddii lagu leeyahay liaadamiyin aadama uu leeyahay xaqa aadamuhu ama waa maal ama aakhirkiisii maal buu noqon karaa xaqa aadamuhu asal ahaan intaa weeye ama dayn baa lagu lahaa oo xooliyo maal baa loo haystay oo uu xirnaa inaad waktigii ku keeni weydo ama ninkii baxsado oo cararo azaciimu haarimu wey adaa xoolihii lagaa qaadaya haddii xad aadama lagu lahaa oo xaqu qisaas iyo wax lamida uu lahaana qisaas waxay yidhaahdeen laguma fulinayo qofkii aan qaatilka ahayn laakiin qisaasta beddelkeedu maal bay ku gabagabowdaay oo diyadii baa lagaa qaadayaa ninkii adaa fakiyey adaana lagugu ogaa adaana damiin ka ahaa mar haddii uu baxsaday dee adigaa qoorta u ritaye booskiisii adunbaa geli oo adiga unbaa lagaa qaadi xoolihii laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin xaqullaahi waxaa loo diiday qofna qof kama naa'ib noqon karo oo xuduudna qof qof loogama fulin karo xooliiyo maalna xuduudda ilaahay laguma dandhabi karo saas darteed ninkuu ninkii winuu fakiyay u dhowdahay oo ninka xaddii qisa lagu rabay rajmiga ama xaddulxiraaba iyo sariqada loo haystay nimay xigtiya qaraabo yihiin haddii loo sii daayoo la yidhaahda maalin heblo keen ninka xaddaa laga fulinayaaye war iska carar inuu yidhaahdaa laga yaabaa oo ninkiiba baxsado marka maxaa soo haray ninkii xad lagama oofin karo isaga lama rajmin kara damiinka rajmigiina maal iyo xoolo lagu dandhabi oo lagu gudi ma laha saas darteed waxaa loo adeegsan doonaa dadka nin walba waxbaan damiinan intuu yidhaahdo anigaa damiinkaa ah intuu yidhaahdo inuu qofkii fakiyo oo saa lagaga hortago xuduudda ilaahay in la fuliyo maadaama uu og yahay xad iyo xoolo toona isaga inaan laga dandhabaynin oo xaddana aan laga fulin karin xoolana aan lagu bedeli karin halkaasay istaageen fuqahada shaaficiyadu xikmaddii radciga ahayd ee dadka ha lagu cabsiye ahayd walaa taakudukum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi la yidhi aa meesha ka baxayso xikmadii xuduudda xuquuqda ilaahay baa la waayayaa haddii la fasaxa baabkaanaa daminana fuqahada muslimiinta qaybo ka mid ah waxay yidhaahdeen iyadaa lafteedu dhib ma laha ninkii xadda loo haystay ilaa uu keenana isaga unbaa xabsi la geyn waxay yidhaahdeen annagu wax daliil u yarag baanu haysannaa xuquuqda ilaahay in qof qof damiin ka noqon karo waxay yidhahdeen waxaan daliishanaynaa nabiga gabarh baa u timid calayhi salaatu wasalaam oo qiratay inay zinaysatay wahiya xublaa min azinaa carooshana ilmay ku waday nabigu wuxuu yidhi nin buu u diray oo iyadoo ilmo caloosha ku wada xad lagama oofin karo xaddeeduna rajmiya dhagax dil bay ahayd nin buu kula dardaarmo wuxuu yidhi gabadhan adaan kugu ogahay intay ka umulayso markay umushay buu keenay waxaa la yidhi inta ay ka nuujinaysay ilmaheedu ka maarmayo haddana soo xajiyoo soo ilaali markay ka maarmeen ilmihii buu keenay markaasaa xaddii laga fuliyey ilmihiina dad loo dhiibay tanba xaq ilaahay baa lagu lahaa sow maaha qofna waa loo dhiibo xajii baa la yidhi qolada kalena daliil u eg waxay u yidhaahdeen daliil mayna dheheen qofkani qof isagu yimidoo qofkan aniga ha la ii sii daaye anaa keenaya yidhi ma ahayne qofaan xad laga fulin karin xanaaniya dhaqaalana u baahan qof xanaaneeyaa loo baahday bay yidhaahdeen xilligii nabigana cala salaam xabsi dad lagu xanaaneeyo iyo hay-ad iyo wasaarad iyo booliis xabsi ma jirin xabsi la dhisay xilligii cumar ba u horiyey radia allahu canhu wa ardaahu xilligii cumar buu madiine daar ka gaday xabsina sameeyey inta ka horreysa xabsi dad lagu xiraay ma jirin maadaama meel lagu xirana ayna jirin qofkiina xanaano iyo dhaqaalay u baahan tahay iyaduna qof iskeenay ay tahay ee qof lasoo qabtay aynan ahayn xaaladaa loogama qiyaasan kara yidhaahdeen qof jariime iyo dembi galay oo isagoo baxsada lasoo qabtay oo hadduu fursad hela baxsanayoo tegaya kan yaan la raacinin bay fuqahada in badan oo ka mida yidhahdeen haddaba damaanada qofkii qofkuu kafiilka ka ahaa haddii uu xaqaad ama lagu lahaa saan soo sheegnay wixii xuduud jirkiisa aan ahayn isagaa xoolo ahaan looga qaadayaa in la tacsiiro oo la garaacoo la xirana xabsi la geeyana way bannaan tahay haddii uu jiro tuhun ah isaga iyo ninka baxsaday inay hoostii iska og yihiin oo yihiin sida la yidhaahdo ilka abeeso hoosta ka korka korkayaana isagaba ooline hoosta iska yaalaan wax la isla ogyahay baa la yidhaahdaa laakiin inta muuqata in aan la isla loo sawirayo faslun fasalkan kale muallifku raximah allahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa fi sharikati xoolaha la isku darsanayo wuxuu ka bilaabay muallifku sharikada shuruudeeda laakiin asal ahaan shirkaddu waxay u qaybsantaa laba qaybood mid baa la ysku raacsan yahay midda labaadna waxoogay muranaa ka jira waxaa la yidhahdaa sharikatu mulkin wa sharikatu caqdin waxay isku leeyihiin qofka oo milkigii asal ahaanba ay wada lahaayeen iyo wax iyagoo kale leh ay isku darsadeen oo heshiis galeen waxaa asaaskiihi waa sharikatu caqdinta weeye sharikatu mulkinta waxaa weeye xoolo looga dhintay oo kaleeto oo iyagu iskumaanay darsanine milkigoodaba iyagoo isku leh buu soo galay nin baa dhintay dad buu xoolo uga tegey de xoola iyagu isku darsadeen maaha oo xoola ay isugu yeesheen xukum sharci ahaan isugu yeesheen qof baa laga dilay magtii baa la siiyey ilaa ay qaybsadaan sharikatu mulkin wey waxaana waa sharikatu caqdino xolo ay iyagu kala lahaayeen bay heshiis caqdigu waa heshiiska bay isku darsadeen iyagu heshiiyey tan weeye ta aasaaska ah haddaba kitaabulmucaamalaad iyo maalka marka laga hadlayo sharikatu caqdinta weeye sharikatu caqdinta la heshiinayaay asal waxaa u ah saddex qaybood sharikadaha saddex baa asal u ah waxaa la yidhaha sharikatu amwaalin in xoolo la ysku darsado wa sharikatu acmaalin in la ysku darsado xoog oo xoog lagu shirkoobo wa sharikatu wujuuhin in sharikad wujuudaadii iyo magacaaga iyo sumcadaada lagu sumcad lagu shirkoobo xoolihiyo xoog midna la darsanayo sharikatu amaalin baa haddaba asal sharikatu amaalin waa laba xoole in laysku ysku dara weeye maalkaagii iyo maalkiisii inaad isku darsataan sharikatu acmaalinna waa dad xamaalalo xoogsataa weeye labadii nin waxay ku heshiiyeen ama isku shaqaynu aadi ama hadba shaqadii ninba usoo soo baxdaynu aadi waxaan soo helana waa inuu wadaag waan isku leenahay waxaad soo hesho iyo waxaan soo helo waan isku leenahay ama kaad soo heshay ha bato ama kaan soo helay ha bato ama midkaan waxa soo hela maanta midna ha soo waayo laba nin oo xamaalata ah oo subaxii waaguu markuu barya shaqo tagaan nahay ninba wixii soo gala waynu isku leenahay xooggeenna waxaynu soo xarayno sharikatu acmaalin baa la yidhaahdaa hadday isu yimaadaan labadaas oo maalkii iyo camalkii la isku darsadana qiraab ama mudaarabaa la yidhaahdaayo fasal gaar uu ku keeni doonaa nooca saddexaadna sharikatu wujuuhin weeye sharikatu wujuuhin waxaa looga jeedaa labada nin ribix bay wadaagaan wejina way wadaagaan laakiin xoog iyo maal midna ma wadaagaan labada nin waxaad si kale haddaan u idhaahdo xoolo ay soo daynteen oy dayn ku soo gateen oo lacagtii lagu leeyahay ilan dayn ninka lagu aaminay wejigiisaa lagu aaminay sooma nimaan lama aqoonin ama weji fiicanba aan uu oolin cidii wax daymin mayso alaab baynu soo gadan waynu soo wada dayman alaabtii baynu wada caddayn waxaynu ka helana shirkad baan ku nahay wey nimanka wejigooda ay ku shirkoobeenoo dee ninkan iyo ninkan adna yaa taqaanaa oo wax ku daymin inooge inooga soo daymo adna ninkaa taqaanae wax ku dayminaya inooga soo daymo alaabaan soo daymanaan isu keennay alaabtii baan caddayna sii gadnay kadibna ribixii faa'iidadaan ka helay baynu shirkad ku noqonnay tan u dambaysa suuqeenna way ka jirtaa sharikatu wujuuhdan suuqeenna islii way ka jirtaayo iyadoo la kale kuma ogaanine iyadoo la baan garteeda galay xolihii lasoo wada dayntay ee laysku wada aan wada faa'iidna la wada lahaa algunmu bilgurmi weeye haddaan faa'iidada wada leenahay khasaarihii yimaadana waynu wada xambaari taa adaa soo dayntee kula xambaari maayo ma jirta faa'iidadaasoo ilamaada lahayn shirkadda macnaheedu dhib iyo dheefoo waan wadaagnaa wey laakiin niyowtaad reerihiina ka soo daymatay iyo saaxiibbada haddii khasaaro ku yimaado kuu keli hadday faa'iido ka timaadana waa wada wax la yidhahda ma jirta taa shirkad maaha marka sharikatu wujuuhna taasaa la yidhaahdaa saddexdaas baa sharikadii cuquuddii ugu caansan oo ugu mashhuursan haddaba sharikadii cuquud ahayd ee saddexdaa u qaybsamaysay buu shuruudan shantaa u kala sameeyey iyadii lafteedii baynan shuruudani wada saamaynin sharikatulamwaalna waxay leedahay saddexda shardiye hore sharikat lcuquud oo dhan oo iswadatana labada shardi ee dambay leedahay maqaamkan oo kale mualifku markuu shuruud sheegayo waxay ku habboonayd inuu shuruudulcaama lisharika uu sheego laakiin waxaa loogu cudurdaari karaa in la yidhaahdo shuruudulcaama sharikadu ay lahayd labadii ugu muhiimsanayd waa labada ugu dambaysoo wuu sheegay sharikada ugu caansan ee ugu badan ee dhacdana waa sharikatulamwaalo saddexda shardi oo horuu ka sheegay walisharikati sharikadiyo wadaagii laysku darsanayaay khamsu sharaa'ia shan shardi bay leedahay shan baa laga rabaa wax laysku waafaqsan yahay iyo wax uu xoogay laysku maandhaafsan yahay intaba shardiga koowaad an yakuuna waa inuu yahay calaa naadin mid soo caddaatay oo lacag min adaraahimi wadanaaniiriya waa inuu yahay wuxuu leeyahay waa in lacag cadiin ah lagu shirkoobaa hadalka macnihiisu wuxuu ka dhigan yahay badeecad laguma shirkoobi karo badeecaddu ama dhul ha noqoto ama dhar ha noqoto ama gaadiid ha noqoto wax badeecad la yidhaahdo shirkad ma gasha buu leeyahay calaa naadin mid soo cadaaday lacag alaab ku jirtana intaan qiimayno intaa iyo intaa lacagta aan ku shirkowno lama dhihi karo waayo qiimihii hadhow intuu isbedelo baa muran iyo isqabqabsi ka iman karaa lacag kaash ah oo soo caddaatay baa lagu shirkoobi karaa buu leeyahay ra'yigani waa ra'yi bacdu shaaficiya ay qabaan ee madhabka ma aha masalada sidan uu qoray mualifku madhabkii ma aha madhabku waxaa weeye asaxiixu fi lmadhabi in xoolihii loo qaybiyo laba qaybood nuquudun wa curuudun inay lacag tahay iyo inay curuud tahay badeecad tahay iyo alaab kale lacag waa lagu midoobi karaayo waa la ysku darsan karaa shardiga soo socdaa laakiin u xiran ale badeecadda alaabta laysku ysku darsadaay waa laba qaybood wax hadduu yahay mili ah alaabtu sideedaba labay u qaybsantahayo mili iyo mutaqawim iyo baqiimi waxaana laga eegaa markaa taa eegayso wax markii uu kugu dhinto ama falkaa uu dhintee lagaa dandhabanayo waxna isagii oo kalaad keentaa waxna qiimihiisaa lagaa qaadaayo isagoo kale ma keeni kartidba waxa allaalay wixii mili ah oy ku qaydeen weliba almakiilu walmawsuunu waxyaabaha la miiso iyo waxyaabaha la miisaamo sida raashinkii sonkortii cusbadii caleentii dee isku darma la laysku dari karo waad ku midoobi kartaan sonkortaydii iyo sonkortaadii waa isku darsan karnaa bariiskaygii iyo kaagiina waa isku darsan karnaa caleentaydiiyo taadii iyo cusbadaydi iyo cusbadaadiina waa isku darsan karnaa waxyaabaha isna dhexgeli kara isku midkana noqon kara fi lmadhabi shirkad waa lagu noqon karaa ood anigu kun kun looroo beriisa oo noocaasa iyo kun kaloo beriisa oo noocaasoo adugu aad leedahay waynu ku shirkoobi karnaa wuxuuse hadduu wax mutaqawima yahay oo intaa wixii ka soo aray cururta iyo uu yahay filmadhabi laguma shirkoobi karo laakiin fuqahadu waxay u badan yihiin in lagu shirkoobi karo haddii la qiimeeyo qiimihii suuqana la isla meel dhigoo lagu heshiiyo waxay ka dhigan tahay sidii iyadoo lacag lagu heshiiyey bay yidhahdeen shardiga labaadi waa an yatafiqaa waa ina shardigan wuxuu noqonayaa sharikatulamwaal way way ku muuqataa xoog lagu midoobeyna maaha shardigan weji lagu midoobayana maaha wax la soo daymanayo xoolo la isku darsanayo weeyo waa shardigan sharikatulambaal buu u yaallaa laba waa an yatafiqaan labada maal ee la ysku daraya waa inay iswaafaqaan fi ljinsi waannawci laba maaloo intee la ysku daro hadhow isku xugun qaadan kara waa inay yihiin laba lacagood waa inay yihiin oo labada lacagood ee isku darsanaysaan waa inay wada doolar noqdaan ama wada shilin wada noqdaan oo labada raashinay isku darsanaysaan waa inay beriis wada noqdaan ama qabadi wada noqdaan maxaa laga cararayaa marka laysku ysku kadib waxbaa dhici kara khasaaraa iman kara dhacbaa iman kara dabbaa wax qabsan kara hadhow hadday laba kala ahaayeen wuxuu muran ka bilaaban ninkii wixii uu keenay waa la kala garanayaa lacagta shilin iyo dolar baan isku darsanay meel baan dhiganay tuug baa dolarkii dhacay hadhow waxaa iman taadii baa la dhacan taydi lama dhicin adigu dolar baan lahayd ano shilin baan lahaabaa iman waxaa la rabaa wax intuu isku dhexdarmado kii wixiisa la qaatay iyo ka wixiisu yaallo la kala garan waayo saasaa la rabaa ilaan shirkad la isku leeyay saasaa lagu yaqaane haddii aan ku shirkoonoo dhahno bariis iyo qabadi aan isku darsanno oo markaan isku darsanna kadib midig gaarigii la gadoomo oo beriiskii daato aduu kaa daatay waa ku aniga qabadii baan lahaa taydii way gadantay maxoolahayga faa'iidada dartaa inaa ila qaadato halkaa muran baa ka bay yidhahdeen waan yattafiqaa fi ljinsi wanawci saasay u yidhaahdeen laakiin tanna waa maal la isku darsanayo ogow sharikatu lamwaal wey waan yakhlia almaalayni labadii maalla waa inay isku daraan oo labada maal hal meela la isugu keeno labada maal ee la isku darayo shardi in laga dhigo waa shaaficiyaday keli ku tahay ee fuqahada muslimiinta ee kale lama qabaan oo muslimiintu waxay leeyihiin maalinkii heshiisku dhaco lacagtaan isku darsannay dolar weeye taydii waxay taallaa imaaraadkay taallaa taaduna nairobi bay taallaa shaaficiyadu waxay ilaa laysu keeno oo laysku dhex walaaqo oo la kala garan waayo murankii sidiibuu u taagnaan laakiin jamhuurta fuqahadu waxay leeyihiin shuruudii kale haddii la helay caqdigii iyo heshiiskuna dhaco khiyaarkii majliskana lagu kala tago shardi khiyaarana midina aan xiranin ceeb inay dib ka soo baxda maahan ee saacaddaa laga bilaabo tanna waa isla leedihiin taana waa isla leedihiin way idiin wada faa'iidaan waa inay idinka wada dhacmaan oo waa idinka wada khasaaraan meeshay dooniba ha kala joogte waxay leeyihiin fuqahada qaar ka midihii inay isku daraan qasab maahee in la isku dari karaa shardi ah oo wax isku darmanaya ay yihiin oo shardigii horaa lagaga maarmayaa laakiin fuqahada aqalshaaficiyada shardiga afraad iyo ka shanaad sharikaadkoo dhan bay shardi u tahay marka laga reebo sharikaة اacmaal iyo sharikaة اmwaal hadday kulmayaan mudaarabadiia laga reebo waan yadana waa inuu ogolaado kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadii isku darsataya lisaaxibihi qofka saaxiibkiia fi tasarufi inuu maalkii ku tasarufi karo waa in loo ogolaado xoolaha markaa isku darsataan xoolihiibaa isugu kiin jira aan ka soo qaadno in maalkaa labada maal ay isla eg yihiin xoolahaas nusna abaalahoo milkiyadaadii baad u tasarufaysaa nuskii kale laakiin idan baad u baahan tahay min maalikihi inuu ku ogolaado inaad ka shaqayso wax sii gad wax soo gada waa inay ogolaansho la kala haysto saa darteed nin waliba labadii isku darsatay maalikun fii nisfin wa wakiilun fii nisfi aakhari wey dhinacna wakiil baad ka tahay dhinacna adigaa wixii leh tasarufkaaguna idan buu u baahan yahay maadaama xoolaha nuskood shilinkaad soo qaadaba nusna adaa leh nusna saaxiibkaabaa leh nuskaaga aad ah tasaruftide nuskii ninkii kale xoolaha ninkii ku tasarufayaay imaa inuu milki jiro wa imaa idan tasaruf inuu jiro idanka ama maaligii ha ka helo ama jiha harciya ha ka hel haduu maalikii ahl u ahayno sabi iyo majnuun iyo wa lamida uu yahay saa darteed arintaa waa shari haddii la yidhaahdo xoolaha waan isku waan isku darsanaynaa adiguna ma taaban kartid sharika caadiya maaha ana unbaa ka shaqayn waa mudaaraba iyo sharika isu yimid weeye xoolaha isku darsanay wejkaa sharikaan ka nahay laakiin camalkii maadaama aniga keligay ama adiga keliga midkaan keliya ka shaqaynayo camalka dhinaciisa waa mudaaraba ninka mudaarib waa mushaarik weeye labadaba wuu noqday ninkii shaqaynayey ee sharika khaalisa maaha baabu sharika almujarada markay tahay keligeeda atasarufu likilayhima labadaba way tasarufi karaan shardiga afraadi waa an yakuuna ribxu ribxiyo faa'iidadu waa inay tahay iyo wlkhusraanu khasaaruhuba calaa qadri lmaalayni qadarka maalka inta ay kala leeyihiin waxaa laga hadlayaa laba nin oo xoolihiina isku leh xooggiiyo shaqadiina wadaaga wey xooggiiyo shaqadii hadday wadaagaan ribxiyo khasaaruhu calaa qadri lmaalayni in ay noqdaan tafsiil baa ku jira haddii la yidhaahdo ribixa iyo khasaaraha waa la kala qaadi bay jamhuuru ahlilcilmi qabaan madhabka shaaficiyaduna ku istiqraaray khasaaruhu calaa qadri lmaalayni weeye itifaaqan alxaafid ibnu lmundirna ijmaac buu soo guurinayaa culimmada muslimiintu inay iskuba wada raaceen laakiin waxaan shardigan loo dhigi karaa ribixa waa inay shirkad ku yihiin taana waa ijmaac haddii kale shirkad maba aha shirika maaha xoolaheenni waan isku darsannay waan ka wada shaqaynaynaa faa'iidadana keligaabaa iska leh meesha kuma jirto xoolaheenni waan isku darsannay faa'iida doon baan wadannahay khasaarahana waa keligaana meesha kuma jirto khasaare hadduu yimaado khasaaruhu heshiis ma aqbalo nin walba xoolaha qabae qadarkii uu lahaa boqolleyunbaa loo qaybin haddaan konton konton lahayn nus baan u qaybsanaynaa haddaan lixdan iyo afartan boqolkiiba kala lahayn lixdan iyo afartankii un khasaaro kala qaadan khasaaruhu calaa qadri lmaalayni weeye ribuxuna calaa qadri litifaaqi weeye saan ku heshiino wey waxaan dhihi karnaa isagoo xoolahaan isla egnahay boqolkiiba toddobaatan hebel baa ribixa leh boqolkiiba soddonna hebel baaleh uu ka khibrad badan yahay uu ka aqoon badan yahay uu ka macaamiil badan yahay uu ka karti badan yahay wax dheeraadoo lagu sinayunbaa kollaba jira labada nin ribixa way kala badsan karaan hadday ku heshiiyaan khasaarahase nin walba maalkiisu intuu ahaa buu qaadanayaa khasaaraha saa darteed khasaare lagama heshiiyo otomaatig buu isaga noqon calaa qadri lbaalayniye ribixaa laga heshiiyaa sida loo kala qaadanayo walikulli waaxidin mid kasta wuxuu leeyahay oo minhumaa labadii shirkad ahayd ka mida fasquhaa inuu ka baxo mataa shaa-a xilliguu doono halkaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo caqdiga iyo heshiiska sharikadu jaaizu arafayn wey cuquuddu waa saddex qaybood ka bixitaan iyo ka bixitaan la-aan marka laga hadlayo cuquudda qaybi waa laazimu arafaynoo labada qoloba midna kama noqon karo sidaba cuquudda dadka dhexmartiiyo heshiisyada qayb waa laazimu arafayn midna kama noqon karo waxaa ka mid a ah caqdu lijaara waxbaa la kala kiraystay kiradiina waa lagu heshiiyey majliskiina waa lagu kala tegay khiyaalkii shardi hadduu jirayna waa dhammaaday kadibna ninkii kiraystayna kama noqon karo ninkii kireeyeyna waan ka noqday sharcan ma dhihi karo waa muddadii inay dhammaato wixii lagu fasakha ijaarada waa inay labadooda intay soo heshiiyaan midkood midka kale ka codsado iqaalo iyo aqilni walaala ii celiyo walaalow ixsaan ii samee iyo baabka inay gasho wey cuquudda laasimu طarafeynka waxaa ka mida ah asalka caqdu lbayca markuu dhaco biduuni khiyaarin ama khiyaarkiisu dhammaado waa laasimu طarafeyn allaahuma khiyaaraadka iyo cuyuubta iyo darakulmabiiciyo inay timaado maahane oo wixii aan kala gadannay nina nina badeecaddiibuu milkiyey nina lacagtiibuu yeeshay wixii waa lagu kala tegey nin walbana maalkiisa tasaruf baa u furan cuquudda laasimu طarafaynka waxaa ka mida caqdu nikaax haddii meherkii dhaco waan ka noqday ma jirto gabadhii iyo weligeeduna waan ka noqday ma dhici karaan mar hadduu caqdigu dhaco ninkiina waan ka noqday ma dhici kara axkaam baa ka dhalan waxbaad furi kartaa nisfulmahrina waa lagugu yeelan laakiin waan ka noqday xataa nikaaxu waxaa la yidhahdaa cuquudda aan khiyaarka lahayn weeye khiyaarulmajlis xataa maleh qabiltum baa kuu dhiman bes talo faraha intii iga dambeeya way ka baxday cuquudna waa jaa-isu arafayn labada qof midkii doonaa ka noqon kara waxaa ka mid a caqdigan shirkadda waxaa ka mid a caqdulwakaala inugu soo socda waxaa ka mid a caqdulcaariya aliyadii laysa siiyey markaad rabtaad soo celin kartaa lagu siiyey ninkii lahaana markuu rabo kudhigan warnay wayse alaabta idiin soo celi nin baad wakiil ahayd nin maanta laga bilaabo hawshii ma wada kale egawadeeg baad dhihi kartaa isaguna maalinkuu rabo warniyaho bas intaa cid kale aanu dhiibane khayr allaha ku siiye iska tag buu ku dhihi karaa tafaasiiloosoo wax walba waxaa shardiga caqdiga jaa-isu طarafaynka marka labada طaraf mid ka noqonayo anlaa yatarataba calayhi dararun cala alaakhar ka kale waa inaan darar iyo dhib kasoo soo hawl laakiin uu dhexda kaga jiro dararkeeda ka dhashaay waxaa uun caqdigii la fasaqi goobta dararkii uu zuulo shirkadda waad ka noqon kartaa baa lagu yidhi markaad doonto markaad rabtana waad ka bixi kartaa macnaheedu ma aha lacagtaadii waad horay u qaadan kartaa waxaa lacagtaadi iyo xoolahaadii qaadan kartaa xilliga ugu dhow eeay caddaan karto hadday badeecad ku jirtay ama dadkii darar aan kasoo ku ahayn oo kasoo gaaraynin in lagu siiyo xoolihiiba badeecadbay ku jiraan in la caddeeyo in yaro yar bay u baahan yihiin ribix iyo khasaare weli lama kala ogaanin anu shirkadii waan ka baxay inta cadiinka hallaysiya socon mayso intaan tan gelaynay waad nagula jirtay waxaan caqdigii heshiiska ku gallay markuu dhammaado baad waxaad ileedahay faaiidaya khasaaro anu idinla sii socon maayo io cadeeya maaha haddii kale alaabtii waanu la qiimayno waxaagi badeecad baad ku qaadan wixii qaybsami karaa intii yaray qaybsami weeyena labada qolo midun baa laysu lagu kala saari waa mataa maata goortii uu dhinto axaduhumaa midkoodna baalat shirkadii way buraysaa shirkadii laysku lahaa ee xoolaha isugu jireen sidii loo kala mari lahaa ama loo kala guran lahaa unbaa laga shaqayn labadii dhinac midkood markay markuu dhinto maxay u burtay shirkadii hadduu midkood dhintay kee dhintay dadkiisii may booska buuxiyaan waxaa la yidhi ninka dhintay sidiisaba ninku xoolihiisa wuxuu ugu tasarufayay qayb isagaa leh qaybna idan buu bixiyey nin dhintay wax ma idni karaan nin dhintay idan xoolo dad dhaxal yeesheen ninkaa inuu ku tasarufay idan ma u siin karaa maya marka batala idnuhu ninkii shariikaa maxaa u taalla marka xisadii idanka aad haysatay idan ma haysatidoo laa yajuusu laka tasarufu wey ma tasarufi karti wixii qadru daruura iyo tasfiyatu xisaabaada oo dadkii kale ay xoolahooda ilaashanayaan waa gaar hadday dadkii dambe iyo isagu heshiis cusub galaan inay shirkad ahaadaanna waa heshiis cusub iyo caqdi shirkoo cusub wey kii hore laakiin wuu dhammaaday midda kale ninka dhintay wakiil wuxuu ka ahaa saaxiibkii qaybta kale inuu ku tasarufo nin dhintay wakiil ma ahaan karaa ma siihaan karaa wakiil waxna ma wakaalan karo wakiilna ma ahaan karo qaybtuu ku tasarufayeyna milkigiisiiba way ka baxday qaybtii kale idanka u haystayna uuba ka dhintay ama ninkii u ogolaabaa dhintay meesha tasaruf idankii ma socon karo shardigii tasaruf lisaaxibihi tasaruf baa meesha ka baxaya saa darteed shirkadii waa lasoo gebagabeynayaa tasfiyaad baa la samaynayaa hadama dib baa loo heshiinayaa shirkad in lasii ahaado faslun ay fi lwakaalati inaad cid wakiilato sanadulwakaala aada buu iyana usoo soo gaabiyey wa kullu maa jaaza wax kastoo ay bannaanaato lilinsaani qofka aadamaha ah atasarufu fiihi isagu inuu ku tasarrufa binafsihi naftiisa jaaza lahu waxaa u bannaan an yuwakila fiihi inuu wakiisho aw yutawakala yutawakala ama loo wakiisho wax kastoo aad ku tasarufi lahayd oo sharciga adiga inaad ku tasarufta uu kuu baneeyey cid baad u diri kartaa min xayu اasli min xayu jumla ama asalka markaynu nira